bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigii sagaaliyo tobnaad ee kitaabkii dafci haami lidiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama moxamed bn amin shinqiiti caleyh raxmat ullah waxaan ku dhex jirnay suurat nisa aayadda allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf aayaddaa iyo wuxuu iswaafajinaya sheekhu aayaad kale suuratu mu'minuun suuratu lmacaarij ku yimid ee tilmaamaya ama laga fahmayo inay bannaynayaan cumuumkooda laga fahmayo in labada gabdhood ee walaalaha ah milkilyamiin lagu kulmin karo wa an tajmacuu bayna alukhteynna cumuumkeeda waxay faa-iideysay inaan la kulmin karin milkilyamiin nikaaxna aan lagu kulmin karin milkilyamiinna aan lagu kulmin karin wuxuu sheekhu soo rajaxay oo shan weji ku soo rajaxay cumuumka wa an tajmacuu bayna alkhtayn cumuumkeedu soo rajaxay labada caam markay isqabteen kaasoo rajaxay shan waji buu kusoo rajaxay shantii waji baynu soo marnay marka wuxuu sheekhu marka fa haadihi alwjuh alkhamsa wajiyadaa shanta ah allatii taasoo bayannaa aan cadaynay ayaa yuraddu lagu radinayaa biha iyada istidlaalu daawuudin aldaahiri daawuudin idaahiri daliishigiisa bi haadihi alaayati alkariimati aayadan uu daliishaday muxuu u daliishaday calaa jamci lukhtayni uu daliishaday labada walaalaha kulmintooda fil wad'i lagu kulmiyo galmo bimilki lyamiini lahaansho lagu loogu galmoodo macnaha alwau bimilki lyamiin bisababi milki lyamiin ayaa daawuuni daahiri iyo ragga la socda lagu radinayaa oo masalada banneeyey ee yidhi muxuu ahay waxaan la ogolayn waa uun guur in laysugu keeno laakiin lahaansho in la laysugu keeno oo loogu wada galmoodo ee waxay yidhaahdeen way bannaan tahay ayb walakinahu halkaa marka wuxuu ka gudagalayaa daawuud adaahiri daawuud ibni caliyin adaahiri abu sulaymaan iyo culimada la socotoo bannaynayaay ma cumuumkaa bashay deliishadeen mise daliil kaley leeyihi daliil kaley leeyihi daliilkoodii buu haddana haddana dabagelaya walaakinahu daawuud yaxtaju wuxuu xujaysanayaa biaayatin ukhraa aayad kaloo xujaysanaya wahiya aayaddaasina qowluhu tacaala wey waalmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum ilaa maa malakat aymaanukum bimacnaa waa isla aayaddaa ka dambaysa wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf ayb alla tabaaraka watacaala wuxuu yidhi walmuxsanaatu min annisaa baa laydinka xarimay muxaramaadkii baa la tirinaya dumarkii guurkooda la xarimay ilaa maa malakat aymaanukum wixii gacmihiinu hanteen mooye midigyaalkiinu waxay hanteenood yeelateen mooye ayb macnaheedas iyadana waa masalo u laabanaysaa e, cilmiga usuul usuul fiqiga u laabanaysa istidlaalkeeda iyo wejiga uu ka daliishanayo oo macnaheedu wax weeyaan markii muxaramaadkii lasoo tiriyey oo ay ku jirto an tajmacuu bayna alkhtayn ay ku jirto aayaddan hadda laga hadlayo ayaa waxaa laga dambeysiiyey istinaa oo ah ilaa ma malakat aymaanukum marka ilaa maa malakat aymaanukum oo jumlooyinka faraha badan isku cadfan ka dambaysa xurimad calaykum bahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wacammaatukum waa la soo waday waxaa la yidhi sida loo soo waday wlmuxsanaatu min annisaa markaasaa waxaa la ilaa maa malakat aymaanukum istinaha marka ilaa maa malakat aymaanukum xagee u noqonaya ma jumlooyinkii isku wada cadfanaa oo dhan buu u noqonaya oo haddii sidaas la yidhaahdo marka waan tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa malakat aymaanukum bay imaanaysaa markaa sooma haddii la loo wada celiyo mise jumladan u dambaysay buu u laabanaya istinuhu u laabanaya marka niqaashkeeda gelaya ayb fayakuunu lmacnaa wuxuu noqonayaa marka calaa qowlihi daawuud hadalkiisa marka la qabto iyo madhabkiisa macnuhu marka wuxuu noqonaya wa an tajmacuu inaad kulmisaan bayna alukhtayni ilaa ma qad salafa ayb xaaraan ba idinka tahay wey fainahu laa yaxrumu ilaa maa qad salafa ilaa maa malakat buu ka wada macnaha wixii aada hanataan mooye fainahu laa yaxrumu xaaraan ma aha fiihi dhexdiisa aljamcu kulmin bayna alukhtayni la kulmiyo meesha wuxuu ka wada wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salafa aayadaasaa ahayd laakiin asagu hadalkiisu wax weeyaan fayakuunu lmacna calaa qowlihi wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa malakat aymaanukum waay saasuu macnuhu noqonaya wa an tajmac calaa madhab daawuud macnuhu wuxuu noqonayaa wa an tajmacuu baa laydinka xarimay inaad kulmisaan bayna alukhtayni inaad kulmisaan labada gabdhood ee walaalaha ilaa maa malakat aymaanukum wixii gacmihiinnu hanteen mooye oo wixii gacmihiinnu hanteen waad kulmin kartaan markaa ayb saasay ku imaanaysaa marka fainahu xaaraam ma aha fiihi aljamcu kulmin bayna alukhtayni la kulmiyo kaa dhexdiisa sidaa marka la qabto madhabkaa la qabto marka ma noqonayso jamcintu xaaraan ma noqonayso ayib taa ishkaal ma lahaateen laakiin ishkaalku xageebuu ka imaanaya istinaha haddii mufradaad dhowra laysku daba qabto oo markaa istina laga wada dambaysiyo ama jumlooyin inta laysku cadfo istitne laga dambaysiiyo istitnahaasi ma intii lasoo sheegay oo dhan u wada noqonayaa mise ugu dambeeyey mufradkii ugu dambeeyey ama jumladii ugu dambaysay buu u noqonaya taasaa waxay tahay marka masale khilaafiya oo usuuliye ah doodaydi buu marka ayb oo haddaynu nidhaahno midda ugu dambaysa basuu u noqonayaana xugun bay qaadan haddaan nidhaahno jumlooyinkii oo dhan buu u noqonayaa istitnuhun xugun kalaa ka soo baxaya wuxuu yidhi marka wa warujuucu listinaai istinaha noqoshadiis likulli maa qablahu wax kastoo ka horeeya uu u noqdo oo min almutacaatifaati kuwa isku cadfan ah jumalan kaanat jumlooyin aw mufradaatin ama mufradaad ama mufradaad ahaadaan kuwa isku cadfan ama jumlooyin ha noqdeen ama mufradood ha noqdeen huwa kaa isaga ah ayaa aljaari midka soconaya ah calaa usuuli maalikin imaamu maalik usuushiisa ku soconaysa washaaficiy iyo axmed iyo axmed iyo shaafici intaba bimacnaa halkan ayagu nasan mayna caddaynin imaamu shaafici iyo maalik iyo axmed iyo nasan aayaddan ma aynan dhihin mutacaatifaadkani kulli waxay u noqonaysa istidnahani kulli mutacaatifaadkiibuu u noqonaya saamayna u caddaynin laakiin mas'alada ka mas'ala usuuliya iyo qaacida madhabkooda wuxuu yahay inuu istitruhu u noqdo ya ilaa jamiici lmutacaaطifaat maadaama madhabkoodu sidaa ahaa daawuudna hadda uu deliishanayo u leeya kulli bay u wada noqonaysaa usuushii hadda wuxuu ku socdaa a'immadaasuu ku socdaa marka waxay waafaqsan tahay usuushii a'immada oo istinaha in loo celiyo mutacaaطifaatko dhan saas way macnaha warujuucu اlistinaai likuli ma qablahu min almutacaaطifaati jumalan kanat aw mufradaat huwa ljaari waay ah, rujuucaas huwa ljaari waa midka socda calaa usuuli maalikin washaafici waaxmed usuushoodii iyo qawaacidkoodii ayuu ku socdaa asalkoodii ay rumaysnayn baas yuu ku socdaa markaas wa ilayhi xaggiisuna ahaatay alishaaratu tilmaamid biqowli saaxibi maraaqi sucuud saaxibu maraaqi sucuud markuu hadalkan lahaa wuxuu tilmaamayey madhabkaasuu tilmaamayay aimadaasi asalkooda ay mareen buu tilmaamayay wuxuu yidhi wakullu maa yakuunu fiihi alcadfu min qabli اlistithnaa fakullan yaqifu duuna daliili اlcaqli aw disamci wakullu maa yakuunu wax kastoo uu ahaado fiihi dhexdiisa alcadfu cadf cadaf uu ahaado min qabli listithnaa istihnaha ka hor intuusan istihnuhu imaanin kuwa la ysku cadfo dhammaantood fa kullan dhammaan yaqifu yaqfu soo maha mise yaqifu idun qore yaqfu ha fa kullan dhammaan yaqfu wuu raacayaa muxuu raacayaa kullan dhammaan fa yaqfu wuu raacayaa kullan dhammaan buu raacayaa kulli wada saamaynaya macnaha istinihii kulli wuu wada saamaynaya duuna daliili alcaqli aw disamci hadduusan jirin daliil caqliya ah ama daliil samciya ah? daliil waxyi ah ama daliil caqliya oo arrintaa diidaya hadduusan jirin haddii markaa la helo daliil ya jumlooyinka qaar ka mida ka saaraya oo ama caqli ah ama naqli ah ama daliil muxuu ahaaye qaar keliya ku ekaynaya haddii la helo meesheeda waayo laakiin haddaan daliil lahaynin duuna daliila caqli ow disamci disamci waa daliilka maqalka u waana naqliga Ah, adilada qaarna caqli baa la yidhahda qaarna naqli baa la yidhahda caqli waa wixii fahamkiiyo caqliga bini aadamku ku tusay waay naqliguna waa wixii waxyiga ku yimid waay marka haddaan daliil caqliya naqliya lahaynin jumlooyinka ama waxyaalaha laysku cadfay istinaha ka dambeeyaay kulli wuu wada saamaynaya wada raacaya waay saasuu wa kullu maa yakuunu fiihi alcadfu min qabl listinaa fakullan fa yaqfu wuu raacayaa kullan dhammaan buu raacayaa oo waxba kama tegayo duuna daliili اlcaqli aw disamci hadduusan daliilkaasi jirin waay khilaafan liabi xaniifata abi xaniifan arrintaa ku khilaafayaan alqaa'ili ee lahaa abi xaniifa wuxuu yidhi ee yidhi birujuuci اlistinaai istinaha noqoshadiisa liljumlati اlakhiirati faqad ah, abu xaniifa isagu wuxuu ya mufradaadka mutacaatifada ah ama jumalka mutacaatifada hadii istitna ka dambeeyo istinahaasi jumlada ugu dambeeya unbuu noqonaya ma saamaynayo jumlooyinka kale ama mufradaadka kale ta ugu dambaysay ku xigtay taa unbuu istidna u noqonaya ayb walidaalika sidaa daraaddeed baa laa yaraa ma arko oo ma rumaysnaa qabuula shahaadati alqaadifi ninka qadafka sameey ruuxa qadafka siiyey markhaati furkiisa in la aqbalo ma qabo walow taaba haba towbad keeno oo wa aslaxa arrinkiisa haba hagaajiye lianna allaha lianna qowlahu tacaala ilaahay odhahdiisa uu yidhi ila aladiina taabuu yarjicu wuxuu u noqonayaa cindahu agtiisa liqowlihi tacaala buu u noqonaya waulaa'ika hum lfaasiquun ku jirtay fii suurati nuur wladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam yatuu mxu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jaldatan waa xugum horta fajliduuhum amaaniina jaldatan siddeetan jada ku dhufta maxaa ka dambeeya walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan weligoodna markhaatigooda ha qabanina maxaa ka dambeeya wa ulaa'ika hum ulfaasiquun waana faasiqiin saddex xugum soo ma ah oo laysdaba laga dambaysiiyey ila aladiina taabuu wa aslaxu kuwa toobad keenay oo hagaajiyey mooye ayib ila aladiina taabuu wa aslaxuu ma saddexdii bay u wada noqonaysaa mise middan ugu dambeysa abuu xaniifa wuxuu yidhi ila aladiina taabuu wa aslaxuu waxay u noqonaysaa keliya wa ulaa'ika hum ulfaasiquun saas daraaddeed qaadiifku hadduu towbad keeno hee towbaddu fisqigii unbay ka rafcinaysaa laakiin aqbalkii shahaadadiisa saamayn mayso ya laa taqbalu lahum shahaadatan abadan sideeday baaqi ku ahaanaysaa xataa hadduu toobadkeenu markhaatigiisa la qaban maayo sidoo kaleedana jeedalkii hadduu toobad keeno jeedalkii ka saamixi mayso soo oo toobaddu jeedalka ma karto marka jeedalkiina saameynkuma leh shahaadada aqbal la-aanteediina saameynkuma leh wuxay saameeyey istinuhu keliya wuxuu saameeyey wa ulaaika hum alfaasiquun ayb a'immada kalena midda ugu horaysa inaysan u noqonin waa laisku waafaqsanya jeedalka ah ya qaadibku hadduu toobad keeno jeedalku dhici maayo taa waa laisku waafaqsanya taa marka laga reebo labada kale yay u wada noqonaysaabay qabaan a'immada kale iyo istinuhu u noqonaya oo marka waxay noqonaysaa shahaadadiisana waa la aqbali fisqigiina waa ka kor noqonaya sooma ayb saas daraadee wuxuu hi khilaafan lebi xaniifa alqaa'ili ee yidhi ee qaba birujuuci اlistinaa liljumla alakhiira faqat walidalika sidaa daraaddeed laa yaraa ma qabo abu xaniifa qabuula shahaadati alqaadif walow taaba haba toobad keene waaslax haba hagaajiye muxuusan u qabin lianna qowlahu tacaala ila aladiina taabuu yarjicu wuxuu noqonaya cindahu agtiisa liqowlihi tacaala buu u noqonaya waulaaika hum lfaasiquuna ugu dambaysa ah taa unbuu u noqonayaa buu faqad oo keliya ay ila aladiina taabuu kuwa soo noqday mooye faqad zaala waxaa zuulay kuwa fisquhum fisqigoodiibaa zuulay bitowbati buu ku zuulay ah, fisqigii unbaa ka baxay meesha walaa yaquulu ma qabo abu xaniifo ma dhahayo birujuucihi istitnaha noqoshadiisa liqowlihi uu u laabto walaa taqbalu lahum shahaadatan ya taa inuu istitnuhu u noqonayo abu xaniifa ma qabo ila aladiina taabuu faqbaluu oo waxay noqonaysaa marka ila aladiina taabuu faqbaluu shahaadatahum ya walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan haddii loo celiyo maxay noqonaysaa marka ila aladiina taabuda hadii loo celiyo waxay noqonaysaa ila aladiina taabuu oo faqbaluu marka markhaatigooda aqbala haddii loo celiyo saas way macnaha bal yaquulu wuxuu leeyahay laa taqbaluuha ha aqbalina towbadooda waxaan ujeeda ha shahaadadooda laa taqbaluuhaa shahaadadoodii laa taqbaluuhaa lahum iyaga mulaqan kala qaad la ama ha toobadkeen amaysan toobadkeeni maxaa yeelay liikhtisaasi اlistinaa istinaha ku khaas ahaantiisa bilakhiirati midda ugu dambaysa uu khaas ku yahay cindahu abuu xaniifa agtiisa maadaama jumlada ugu dambaysa uu noqonayo iyo xukumka ugu dambeeya ayaa wuxuu leeyahay ka ka horeeya ma saamaynayo walam yukhaalif muusan khilaafin abuu xaniifata aslahu fii qowlihi birujuuci اlistinaa fii qowlihi ila man taaba wa aamana wacamila saalixan masale kaleu inoo gudbiyey masale kale isdiraad baa la yidhaahdaayo abuu xaniife madhabkiisa fii hadihi اlmasala markuu ka hadlahayey ayaa waxaa soo gashay marka aayad aad moodo in uu khilaafay asalkiisii qaabku u fasiray asalkiisii oo ahaa istinuhu inuu u midda u dambaysa un soo maa saasa asalkiisaa marka waxaa dhacday tafsiir ku moodsiinaya inuu asalkaa khilaafay oo aayadaha qaar ka mida uu maray sheekhu marka ismoodsiiskaasuu bixinaya wuxuu waa inuu ku yidhaahdo xataa meesha iyada ee ku moodsiinaysa inuu asalkiisii khilaafay asalkiisa muusan khilaafin seebuusan u khilaafin taasuu cadaynaya marka walam yukhaalif muusan khilaafin abuu xaniifata aslahu asalkiisaas qaacidadiisa muusan khilaafin fii qowlihi ugu asala birujuuci listinaai istinaha noqoshadiisa fii qowlihi tacaala ilaa man taaba wa aamana wacamila saalixan ayb noqoshadaasi istinuhu uu u noqdo lijamiici ljumali jumlooyinka dhammaantooda qabla hortiisa acni wuxuu ka wada yacni wuxuu yidhi istinaha ilaa man taaba wa aamana wacamila camalan saalixan waay soo maa istinahaasi wuxuu u noqonayaa buuhi jumlooyinkii o dhan buu u noqonaya oo ahayd waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuun soo maa intaa markii laysdaba dhigay baa waxaa la yidhi wman yfcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu lcadaabu ywma alqiyamati waykhlud fiihi muhana ila man taaba waaamana wacamila camalan saalixan ilaa man taaba xaggay u noqonaysaa marka abu xaniifa wuxuu yidhi waxay u noqonaysaa wladiina laa yadcuuna maca allahi kow maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi laba soo ma walaa yaznuuna saddexdaba way u noqonaysaa buu yidhi sidaa marka la yidhaahdo asalkiisii aan soo taqriirinay soo ma khilaafsan ayib wuxuu ku doonayaa marka inuu sheekhu yidhahdo ma khilaafsanaa asagoo u wada celiyey ayuusan haddana asalkiisa khilaafsanayn seeusan u khilaafsanayn ayib taasoo caddaynaya walam yukhaalif abu xaniifata aslahu muusan khilaafin fii qowlihi oo dhahdiisa birujuuci اlistinaa oo fii qowlihi tacaala ku jira ilaa man taaba waaamana wacamila camalan saalixan lijamiici ljumali uu u noqdo istinahaasi oo qabla hortiisa ah acnii qowlahu buu ka wadaa wladiina ani waxaan ka wadaa qowlahu baan ka wadaa macnaha jumalka wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhara walaa yaqtuluuna اnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun saddexdaa jumlo maxaa yeelay lianna jamiica hadihi اljumali jumlooyinka dhammaantood macnahaa macnahoodu fi ljumlati اlakhiirati buu ahaaday macnahoodii oo dhan hal jumlu isugu yimid aayadihii markii la soo waday oo laisku cadcadfay ayaa hadana macnahoodi inta lasoo ururiyaba hal jumla laisugu keenay oo waa wahiya wa hiya qowluhu tacaala waay waman yafcal daalika yalqa ahaaman waman yafcal ruuxii sameeya daalika arrinka daalika laga wadaa marka kulligood soo ma yani waxa weye saddexdoodiiba waxay isugu yimaadeen waman yafcal daalika arrinkaa ruuxii sameeya yalqa ahaaman sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay abu xaniifa ujeeddadiisu waxa weeye madhabkiisu ilaa man taabadu waxay u noqonaysaa waman yafcal dalika ayb marka jumlooyin isku cadfanaa kulli umuusan wada celinine jumlooyinkii oo macnahoodii hal meel lagu ururiyey ayuu wuxuu u celiyey iyo istinihii u celiyey saas daraaddeed muusan khilaafin asalkiisi ayib ma fahanteen lianna alishaarata fii qowlihi daalika ishaarada ku jirta oo fii daalika ku jirtaay shaamilatun waa mid kulmisay likullin min alshirki waalqatli wazina kulli way soo wada galeen ayib fa birujuucihi noqoshadiisa istinaha noqoshadiisa lilakhiirati jumlada noqoshadiisa lilakhiirati midda ugu dambaysa uu noqday ayuu rajaca noqday lilkulli dhammaan ugu wada noqday mar hadduu tan ugu dambayso u noqday oo man yafcal daalika haduu u laabtay noqoshadaasa yuu kulli ugu wada noqdayba ayb fadahara marka waxa muuqday anna abaa xaniifata lam yukhaalif inuusan khilaafin fii haa tan dhexdeeda aslahu asalkiisi inuusan khilaafin asalkiisi marka ma khilaafsana abuu xaniifa marka asalkiisi wuu ku socday qaacidadiisii ahayd madhabkiisu ahaa oo istinuhu jumlada ugu dambaysa unbuu u noqonayaa meeshaas tafsiirka halkaa uu marayna ma khilaafin mana garamarin asalkiisii ee macaanidiioo hal meel laysugu soo ururiyaybu u wada celiyey ee jumalkii maaha macnaa sidooda mid walbausan ugu celin walijli hada alasli asalkaa daraaddii almuqarari ee fi lusuuli usuulka lagu taqriiriyey low qaala hadduu yidhaha rajulun asalku inoo sii caddaynaya asalkaa marka la qabto hadii uu nin yidhaahdo walijli hada alasli almuqarari fi lusuuli low qaala rajulun hadduu nin dhaho hadihi daaru xabsun cala alfuqaraa'i wاlmasaakiin wabani zuhrata wabani tamiimin ila alfaasiqa minhu hadduu nin yidhaahdo daartani gurigani waa waqaf xabsigu waa waqaf wuxuu waqaf ku yahay fuqarada masaakiinta iyo reer bani zuhra iyo bani tamiim ila alfaasiqa midka faasiqa oo minhum iyaga mooye istidna xagee buu noqonaya marka calaa madhab اla'ima alaaثa muxuu noqon yarjic lilkul soo ma calaa madhabi abi xaniifana yarjic lilakhiir saa marka la yidhahdo waxay noqonaysaa daartani waxaa iska leh xaqeedii intifaaceeda eh, calaa madhabi اalaaثa fuqarada iska leh ilaa faasiqooda mooye masaakiinta iska leh ilaa faasiqooda mooye bani zuhraa leh ilaa faasiqooda mooye bani tamiim baa leh ilaa faasiqooda mooye soo ma aragti ilaa minhum kulli buu noqonaya calaa madhab abi xaniifana alakhiir saas daraaddeed calaa madhab abi xaniif waxay noqonaysaa alfuqaraa faasiquhum wa saalixuhum waxbay ku leeyihin masaakiinta kadalik bani zuhrata kadalik banuu tamiimna faasikooda waxba kuma laha soo ma faasiqa bani tamiim keliyaa bacaya sidaas wey marka masaladu marka wax weeye way caddahay sidaa marka la yidhahdo ayib waa miaal sheekhu kusii caddaynaya fainahu yakhruju waxaa baxaya faasiqu lkulli baa baxaya kulligood faasiqood waa wada baxaya cinda almalikiyati washaaficiyati walxanaabila khilaafan lilxanafiya alqaa'iliina qaba iyagu yakhruju waxaa baxaya faasiqu اlakhiiri faqad ta ugu dambaysa faasiqooda oo bani tamiim ah faasiqoodaa baxaya oo keliya xanafiyada qabta ayay khilaafsan yihiin qoladaa hore wa calaa hada kaa korkiisa markaynu qabanno marka faاxtijaaju daawuudin الظaahiri bihadihi اlaayati اlأkhiira jaarin calى usuuli اlmalikiyati wاshaaficiyati wاlxanaabila yani intaa wuxuu daba socday inuu taqriiriyo daawuudin aahiri yacni aayadan iyadaa ilaa maa malakat aymaanukum seebuu ugu socdaa usuushii aimada saddexda soma garan tiibuu taqriirinay marka wacalaa hada faxtijaaju daawuudin aahiri lanna wuxuu yihi ilaa maa malakat aymaanukum kulli bay u wada noqonaysa muusan dhihin yani wuxuu ku sugnaada marka asalkoodiibuu yuu ku socdaa wey manaa uu macnaa ku dureeraya ayb faxtijaaju daawuudin aahiri bihadii alaayati alakhiirati uu deliishaday jaarin wuxuu ku soconayaa calaa usuuli lmaalikiyati washaaficiyati walxanaabila maxaa yeelay istinihiibu wuxuu u celiyey ilaa jamiici aljumal asaabiqa saas way macna qaala muqayiduhu cafa allahu canhu wuxuu sheekhu yidhi marka altaxqiiqu fi hadihi lmas'ala ayb isagaa marka madhabkiisuu maraya masaladu dhankay u xoog badan tahay istinaha bacda jumal ow mufradaat mutacaaifaat ma waxaa xoog badan rujuucuhu liljamiic mise waxaa xoog badan rujuucuhu lilakhiira tii buu marka doonayaa inuu eh, caddeeyo sida isaga la xoog badan wataxqiiqu xaqiijinta fi hadihi lmas'alati waxa weeye huwa isagu maa xaqaqahu waa sida ay xaqiijiyeen bacdu lmuta'ahiriin culimmada muta'ahiriinta qaar ka mid a xaqiijiyeen kabni lxaajib oo min almaalikiyati ka mid wlhazaliyi hazali min ashaaficiyati ka mida wlamidiyi amidi oo min alxanaabilati ka mid oo culimadii usuulka ayib oo min maxay tahay waxay xaqiijiyeen oo min ana alxukma fi lstinaa taas oo ah xukumka istinaha alaati ee yimid xukumkiisa bacda mutacaatifaatin kuwa isku cadfan gadaashooda yimid huwa xukumkaasi alwaqfu waa in laga istaago ee yani waxa weye masaladan markii la xaqiijiyo waa sida ay culimmada mutaahiriinta qaar ka mid a ah xaqiijiyeen oy rajaxeen sida ibni xaajib oo kale maalikiyada ka mida ah, hazali shaaficiyada amidi min alxanaabila ka mida ah, oo maxay ah oo ah xukumka yimid mutacaatifaad gadaashood xukumkiisu waxa weeyaan sida xooga badan alwaqfu ma dhahayno jumlooyinkii oo dhan u wada noqonna dhehi mayno tan ugu dambaysu u noqonna dhihi mayno laakiin waan ka istaagaynaa ilaa aan daliil kale helno saas man bimacnaa waxaa la helay oo qur-aankii laga helay mar isagoo istinihii u wada noqonayo jumlooyinkii dhammaantood isagoo u wada noqonaya mar waxaa la helay isagoo u noqonayo midda ugu dambaysa sidaas daraaddeed qaacido mudarida lama dhihi karayo kulli buu u wada noqonayaana lama dhihi karo qaar buu u noqonaya ta ugu dambaysa u noqonayaana lama dhihi karayo sida saxda wax weeyaan in laga istaago oo laga gaabsado ilaa markaa la raadiyo qaraa-in iyo adilo la raadiyo saas way manaa ayib waanlaa yuxkama inaan la xukumin wey waqifkiibuu sii fasiraya alwaqfudaas waanlaa yuxkama inaan la xukumin birujuucihi noqoshadiisa ilaljamiic uu noqonayo istinihi aw ila alakhiirati ama ta ugu dambaysa inuu u noqonayo inaan la xukumin oon la goynin wainamaa saasaa macnaha wax wey xoog badan waa wainamaa qulnaa waanu dhi ina hada huwa taxqiiqa sidaasaa xaqiijinta ah masalada marka laga salgaadho la xaqiijiyo sidaa weeyaan baanu nidhi wey maxaad u tidhi maxaa daliil ku ah lianna allaha alla tacaala korhay yaquulu wuxuu leeyahy fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul haddaad shay ku murantaan ilaah iyo rasuulkiisa u celiya allah saa yidhi qur-aanka kariimka iyo sunnada u celiya ayib waidaa radadna haddaan celino marka haada nisaaca nisaacan haddaan celinno ilallaahi alle markaan u celinno oo qur-aanka macnaha laga wado wajadnaa waan helay alqur'aana qur-aankii baan helay daallan xaalu yahay mid ku tusaya calaa qowli haulaai kuwan qowlkooda iyo madhabkooduu ku tusaya qur-aanku kuwe alwaqf madhabka mutaahiriintu ay xaqiijiyeen qowlkooduu qur-aanku ku tusaya alladii qowlkaasoo dakarnaa aan sheegnay annahu isagu huwa taxqiiqu inuu yahay fii aayaatin buu kugu tusayaa kaiiratin oo fara badan minhaa aayaadka waxaa ka mid qur-aanku waa aayado ah macnaha ku tusaya minhaa aayaadka waxaa ka mida ah, qowluhu tacaala baa ka mid a ah, fataxriiru raqabatin muminatin musallamatun ilaa ahlihi ilaa an yasadaquu ayib waa qatligii khaa ahaa soo sida aan ku talagalka ahayn u dhacay waay fa raqabatin ayaa waajib ku ah ruuxii naf dilay ayb qoor xoraynteed mu'minatin iyo wadiyatun mag oo musallamatun la dhiibayo ilaa ahlihi ruuxii la dilay ehelkiisa loo dhiibayo la siinayo ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooye ayb fa raqabatin iyo wadiyatun musallamatu soo laba maaha ilaa an yasadaquu maxay sadaqaysan karaan ilaa an yasadaquu istinahaasi labadaba ma u noqonaya oo taxriiru raqaba iyo diya musallama labadaba had miyay wada cafin karaan miyay wada sadaqaysan karaan oo hadday ruuxii cafiyaan labadu miyay dhacayaan maya soo ma waxay dhici karaya keliya diyada amaa qoor xoraynteedan ku waajibtay ruuxii dilka khada'a galay qoorta inuu xoreeyo laga doonayo adoonta inuu xoreeyo laga doonayo qaraabadu ma cafin karaan keliya waxay sadaqaysan karaan cafin karaan waa diyadii xaqay iyagu lahaayeen amaa inuu qoor xoreeyo xaqkooda maba haba waa xaqullah sooma ma xaqullaahina addoommadu ma cafin karaan sidaas daraaddeed ilaa an yasadaquu waxay u noqotay aljumla alakhiira jumalkoon dhuma noqonin falistinaau raajicun mid noqday way lildiyati diyadu u noqday oo fa hiya iyadu tasqutu way dhici bitasaduqi mustaxiqihaa midka mutay sadaqaysigeeda sadaqaysigiisa biha iyada uu sadaqaystay midka xaqa u leh hadduu sadaqaysto saasay ku dhacaysa walaa yarjicu ma noqonayo litaxriiri raqabati uma noqonayo qowlan waaxidan khilaaf la'aan waa isku waafaqsanya inuusan u noqonayn maxaa yidhi lianna tasaduqa mustaxiqi diyati makta ruuxa iskale sadaqaysigiisa bihaa uu diyada sadaqaysto laa yusqitu ma ridayo kafaarata alqatli ah, dilka kafaaradiisa khata'an gaf u dhaca dilka gaf ahaan u dhaca kafaaradiisa oo ah qoor xoraynteeda soo maa ma ridayso ayib sadaqaysiga uu sadaqaystay taas waxba saamayn kuma yeelanaysa macnaha marka halkaasi qabo marka aayaddaa qabo waxaad waxaan fahanay waxaan helay ayad qur'aana oo laysku waafaqsan yahay istinuhu inuu jumlada dambe besa u noqday yaa isku waafaqsan kulligood soo maha qowlan waaxidan abuu xaniifa saddexdii imaam kulli isku waafaqsan taa waa daliilka koobaad w waminha waxaa ka mida qowluhu tacaala baa fajliduuhum amaaniina jaldatan walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan waulaa'ika hum alfaasiquun ila aladiina taabuu falistinaau laa yarjicu uma noqonayo ilaa liqowlihi fajliduuhum amaaniina jaldatan uma noqonayo ayb maxaa l lina alqaadifa idaa taaba hadduu toobadkeeno laa tusqitu ma ridayso towbatuhu xadda alqadfi ma ridayso iyadana qowlan waaxidan soo ma waataan soo sheegnay yani waxa weye saddexdooda isku cadfan fajliduuhum amaaniina jaldatan walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika hum alfaasiquun midda ugu horeysa oo jaldiga inaysan istinuhu saamaynaynin waa laysla ya waxaa lagu muransan yahay labada dambe ma wada saamaynaya mise ta ugu dambaysuu saamaynaya meeshaa maxaan helay marka ayadana waxaa inoo soo baxday istinaa oo bacda jumal mutacaaطifa yimid oo qaar ka mida ah saamayn waaye sooma qaar ka mid waana meeshaan u soconno waay wa minha waxaa ka mida qur-aanka macnaha sheegaya ee arrintaa loo deliishanaya aydan qowluhu tacala baa ka mid fain tawallow fakhuduuhum waqtuluuhum xayu wajadtumuuhum walaa tattakhiduu minhum waliya walaa nasiira ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq fain tawallow hadday jeesadaan fakhuduuhum qabta waqtuluuhum laaya xayu wajadtumuuhu meelalla meeshaad ka heshaan walaa tattakhiduu hana ka dhiganina minhum xaggooda hakay samaysanina waliyan mid xigtaa walaa nasiiran mid aad yani wax weeye nasiiro hiila ah ila aladiina kuwii mooye yasiluuna gaadhayay ilaa qowmin baynakum wa baynahum mihaaq dad idinka iyo iyaga ballan ka dhaxeeyo oo cahdi ka dhaxeeyo kuwa la xidhiidha oo kuwaa ku xidhan inay yihiin mooye ayb jumalku xagee way marka fakhuduuhum qabsada soo ma waqtuluuhum laba walaa tattakhiduu minhum waliya walaa nasiira saddex soo ma ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq waxa weeyaan kuwa ballanku idinka dhexeeyo gaalo ballan idinka dhexeeyo bay iyagu kusii xidhan yihiin oy heshiis kula jiraan soo kuwa heshiiska kula jira kuwa idinka aad heshiiska kula jirtaan heshiiskii aad kuwan la gasheen baa iyagana saamaynaya waay oo iyagana cahdigii baa idinka dhexeeya soo ma nin cid aad ballan la gashay cid isagana ballan kula jirta ballankii inuu saameeyo waay ilaa ama ka ama wax ka saara leh soo saas marka waxa wey eh? ila aladiina ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wabaynahum mihaaq kuwaasi istinahaasi ma wuxuu saamaynayaa fakhuduuhum ma saamaynaya ha soomaa garan leanna cahdiga ballanka ya qoladoodan lagula jiro baa diidaya fakhuduuhum waqtuluuhumna wuu saamaynaya walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiiranna maya sababta waxa wey gaalada xataa haddii cahdi iyo nabadgelya idinka dhaxayso inaad ka weli dhigato miyay bannaan tahay maya soo ma cahdigu masale kale waay cahdigu dhiigooda iyo xoolahooda buu yuu ilaalinaya laakiin ma keenayo wilaayadii inaad siiso sooma saas daraaddeed ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq jumladii ugu dambaysay ahaydba inay iyada inuu saamay tii baa ka fakatay soo ma tii ugu sokaysay baaba ka fakartay labadii ka shishay buu istinuu qabsaday ayib ma la fahmay saas wey marka fii qowlihi ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun laa yarjicu uma noqonayo qowlan waaxidan khilaaf la'aan ila aljumlati alakhiirati uma noqonayo allatii jumladaasoo hiya iyaduba aqrabu ljumali jumlooyinka midda ugu dhow ah ilayhi isaga xaggiisa ugu dhowaansho badan acnii waxaan ka wadaa qowluhu tacaala walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiira istinuhu uma noqonay waana laisku waafaqsay inuusan noqonin id cilladu wax weeye uusan ugu noqonin laa yajuusu ma bannaana ittikhaadu waliyin walaa nasiirin min alkufaar gaalada inaad xigta iyo nasiir ka yeelato ma bannaana walow wasaluu haba xidhiidhe haba la xidhiidheen ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq xataa haday ama ballan aad ku jirtaan ama kuwa ballan ku jira ay kusii xidhan yihiin haba ahaatee bal iskaba dhaafe alistinaau raajicun wuxuu noqonayaa wuxuu u noqonayaa lilahdi iyo walqatli oo fii qowlihi ku jira fakhuduuhum waqtuluuhum labadaasunbuu noqonaya walmacnaa macnuhuna waxa weeyaan fakhuduuhum qabta bilsri ku qabta qafaalaho waqtuluuhum laaya ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum mihaaq saasaa laga wadaa falaysa lakum idinma sugnaanin marka akhduhum biasrin inaad qafaalasho ku qabataan walaa qatlum layntooduna idinma sugnaanin wa kuwe ila aladiina yasiluunada waa sababtu maxay tahay liana almiihaaqa ballanka alkaa'ina ee ahaaday liman wasaluu ilayhim kuwa ay ku sii xidhan yihiin ballanka iyo cahdiga u sugnaaday ayaa yamnacu diidaya min asrihim qafaalashadoodii wa qatlihim layntooda saasay macnaha bimacnaa qoladaasay kusii xidhan yihiin ballankooda baa iyagana ilaalinaya wey macnaha kama ishtaratahu siduu shardiyaystayba hilaal ibnu cuwaymir alslami fii sulxihi heshiiskiisii maca nebiy nebiga uu la galay sal ley wasalam lianna hadihi alaayata yani wax weeyaan hilaal ibnu cuwaymir alslami markuu nebiga la heshiinaya sal ley waslm ba heshiiskiisii waxaa ka mid ahaa reerkiisa iyo reeraha ay heshiiska yihiin ee ballanku wada jiraan ayb ana eh, kama shtaraahu hilaal ibnu cuwaymir alslami fii sulxii maca nebi sal lay slm lianna hadihi alaayata aayadani nasalad waxay kusoo degtay fiihi dhexdiisa uwaymir hilaal ibnu cuwaymir iyo wa fii suraaqata bni malikin almudliji ayb suraaqata bni malik waad garanaysaa waa ninkii eh, qisadii hijradaha qisadii hijrada nabiga ninkii kadaba imaan jiray wa ah, gadaal dambe markuu nebigu sal lay slm xoogeystay buu yimid sidii qisadu leeda marka reerkiisii reerkiisii buu maqlay in khaalid loo diray markaasuu nebigu wuxuu rasuulka ilahi reerku waxaan maqlay inaad khaalid u dirayso reerkayga yani xadiis noocaasa way marka fii suraaqati bni malik almudlaji wa fi bni judaymata bni caamir ayay kusoo degtay way reer bni judayjadiima jadiima mise judaym jadimfii bani jadiima bnu caamir iyagana waa reerkii uu khaalid layn jiray waa reerkii dhihi jiray sabana sabana sooma fi saxiix lbukhaari reerkaas waa ayib marka qolyahaasay ku soo degtay aayaddani buu leeyahy maanaa ayib waxaa wariyey qisadooda qaar ka mid ah ibn abi shayba fi lmusanaf ibnu jariir ibn abi xaatim laakiin sanad ahaan waa daciif ma sugna ayib cali bnu zayd bnu judcaan iyo qolyaha ku jira ama waa mawquuf adu waxway ma sugna ayb waida kana alistinaau rubama lam yarjic liaqrab ljumali ilayhi fi lqur'ani alcadiim waidaa goortii kaana uu ahaaday alistinaau istinihii rubamaa lam yarjic inuusan u noqonin inay dhici karto inuusan u noqonin liaqrabi ljumali ilayhi jumlooyinka kuwa isaga ugu soo xiga fi lqur'aani alcadiim alladii qur-aankaasoo huwa isaguwa fi arafi alclaa fiida ugu sarraysa dhexeeda ahaaday oo min alicjaazi icjaaska xaggiisa icjaaska meesha ugu sarraysa ka gaadhay ah qur-aankii icjaaska halkaa ka gaadhay oo aan loogu laabanaynin qur-aanka dhexdiisa haddiiba ay dhacdayba istinihii inuusan u noqonin jumlooyinkii tii ugu xigtay ya oo laysku waafaqsanaa soo ma ilaan abu xaniifa qabay soomaa ta ugu dambayso u noqonaya ayaguna way la qabeen kuwa saddexda imaam soo ma saddexda imaam way la qabeen ta ugu dambaysa inuu noqonayo ayb maxay ku khilaafsanaayeen ta ugu dambaysa wixii ka baxsan baa laisku khilaafsanaa laakiin ta ugu dambaysa waa laisku waafaqsanaa abu xaniifa wuxuu qabay kuwa kale uma noqonaysay tan ugu dambayso istinuu ku egyahay ayaguna waxay leeyiin tan wuu qaadan waan kula qabnaa laakiin kuwa kalena wuu ku darsanaya soo saas maahayn marka tii laysku waafaqsanaayo ugu dambaysayba haddaan helnay qur-aankiioo laga helayba iyadoo muxuu ahaay uusan istidnihii qaadanaynin qur-aankuna uu meesha ugu sarraysa icjaaska ka joogo tabayana marka waxaa cadaaday waay annahu laysa inuusan ahaanin istidnihii nasan inuusan mid ku cad fi rujuuci noqosho ila hayrihaa jumlada ugu dambaysa waxaan ahayn inuu noqdo ya jumlooyinkii kale marka inuu u noqdo nas ma ah wax cad ma ah wax aan laga doodi karin maaha waxaan ixtimaal gari karin maaha lanna tii ugu dambaysay lagu waafaqsanaa laysku waafaqsanaa waa man helayba asagoon istinihii u noqonin sidaas daraaddeed qad wa qad waa soo ma inuu u wada noqdo inuusan u noqonin inuu qaar qaato inuu qaar ka tago kullu dalika wax wey nas meh waa ixtimaal wa minha waxaa ka mida aayaadka man arrimaha loo deliishanaya aydan qowluhu tacala baa ka mida walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatu latabactum shayطaana ila qaliila walowlaa fadlu llah calaykum waraxmatu aayaddu waxay ahayd waida jaءahum amru min almni aw اlkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ila اrasuuli waila uli اlmri minhum liyaclimahu aladiina yastanbituunahu minhum walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuhu latabactum shayطaana ila qaliila ayb waidaa jaahum markuu yimaado amrun oo min almni ammaan ah aw ilkhawfi cabsi ah adaacuu way faafinayaan bihi isaga walow raduuha hadday celin lahaayeen ila arasuuli wa ilaa uli lmri minhum la calimahu way ogaan lahayeen aladiina kuwa yastanbituunahu la soo baxayo minhum iyaga ka mid kuwa macnaha waxa wey iyagu fahamkooda kula soo baxay way ogaan waraxmatuhu iyo naxariistiisu latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayaana ilaa qaliilan in yar mooye ilaa qaliilan xaggay u noqotay soo istidna maa imise jumlaa la soo maray ya adaacuu bihi soo mid ma lacalimahu lowlaa fadlu اllaahi waraxmatuhu saddex soo maa ilaa qaliila latabactum baa dhihila latabactum shayaana ilaa qaliila ilaa qaliilan ma latabactum bay u noqonaysaa mise waxay u noqonaysaa lacalimahu aladiina yastanbituuna mise waxay u noqonaysaa adaacu bihi kay u noqonaysaa ayb saddexdooda kii loo celiya waxay noqonaysaa adaacuu way faafiyeen way faafinayaan bihi isaga ilaa qaliilan in yar mooye saasay noqonaysa lacalimahu ladiina yastanbituunana waxay noqon lahayd lacalimahu ladiina yastanbituunahu minhum ilaa qaliilan in yar mooye walowlaa fadlullahi calayhi latabactum shaytaanana ilaa qaliilan mooye saasay noqon lahayd marka miyay u wada noqonaysaa mise qaar bay u noqonaysaa falstinaau istinuhu laysa muusan raajican mid noqonayo liljumlati alakhiira jumlada ugu dambaysa uma noqonayo allatii jumladaasoo yeliiha istinuhu uu la xidhiidho oo ku xigo acni waxaan ka wadaa walowlaa fadlullahi calaykum waraxmatu latabactum shayaan jumladaa uma noqonay ayib latabactum shayaana haddaan ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa korkiinna uu idiin naxariiso haddayna jiri lahaydeen shayaan baad raaci lahaydeen in yar mooye haddii loo celiyo latabactum shayaana ilaa qaliilanta haddii loo macno waxaa ka dhalanaya aan oo muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa dad waxaa jira shaydaan lumintiisa ka badbaaday laakiin aan ku badbaadin ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa soo ma walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu latabactum shaytaana waxaad ku badbaadeen waa ilaahay fadligiisiiyo naxariistiisaad shaydaan inaad raacdaan kaga badbaadeen ilaa qaliilan in yaroo idinka idinka mid mooye oo intaasi way badbaadeen laakiin fadliga ilahay iyo naxariistiisa kumayna badbaadeen ma fahante halkaa maxaa soo baxay marka macno faasidaa soo baxay leanna ma jiro cid badbaadaysa oo shaydaan iyo sharkiisa iyo dhibkiisa ka badbaadaysa ilaa ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa ku badbaaday maadaama macnahaasi ka dhalanayo ilaa qaliilanta loo celin maayo dambe marka laba mid baa loo celin adaacuu bihi loo celiyo ama ama lacalimahu in loo celiyo ayb falistinaau laysa muusan raajican mid noqonayo liljumlati alakhiira allatii jumladaasoo yeeliyaha istinuhu uu ku xigo acnihi waxaan ka wadaa walowlaa fadlullahi calaykum waraxmat la tabactum shayaan lnahu lowlaa fadlulaahi calaykum waraxmatu latabactum shayaan maxaan ugu celinaynin lannahu lowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatu latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayaana kullan dhammaantiin baad raaci lahaa yanju kamana badbaadeen min dalika arrinkaa isaga qaliilun kama badbaadeen walaa kaiirun in badanna kama badbaadeen xataa yakhruja ilaa uu soo baxo ruuxaasi bilistina uu ku soo fadliga ilaahay naxariistiisa la-aanteeda badbaadi karta oo istitne uu soo saari ma jirto waay soo ma kulli baad wada halaagsami lahaydeen waxba idinkama hadheen laa qaliil walaa kaiir idinkama hadheen saas daraaddeed haddii loo celiyo jumlada ugu dambaysa waxaa ka dhalanaysa inay jirto qaliil badbaadaya oo aan fadliga ilaahay naxariistiisa aan ku badbaadayn macnahaasina waa macna faasida wey macna ayib waikhtalafa alculamaau culimmadii marka way isku khilaafeen fii marjici hada listina istinahan meeshuu u noqonayo faqiila marka waxaa la raajicu wuxuu u noqonaya liqowlihi adaacuu bihi halkaasuu unoqonaya waxaa laga wariyaa ka iyada ibnu cabaas iyo ibnu zayd ah. cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam waxaa rajaxaya dabari iyo naxaas iyo faraa iyo eh, akhfash iyo aimmadaasaa rajaxaya oo waxay leeyihiin adaacu buu u adaacuu way faafin lahaayeen bihi isaga ilaa qaliilan in yar oo idinka idinka mida mooye qaar waxaa jira warku haduu soo gaadho iyagoo aan faafinayn warka amnigiiyo qofka ku saabsan qaar yar oo iyagu xifdinayaa jira laakiin badankiin badankood way faafinayaan macnuhu saasuu noqonaya wa qiila waxaa la raajicun wuxuu u noqonayaa istanur liqowlii buu u noqonayaa lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhu ayb kaana waxaa laga wariyaa qataadiya ibnu jurayji xasan xasanulbasri isagana waxaa rajaxay ibnu qutayba iyo zajaaj iyo keyrkood baa rajaxay ayb qolana halkaas mir waxay noqonaysaa lacalimahu waxaa ogaan lahaa alladiina kuwa yastanbituunahu la soo baxaya oo minhum iyaga ka mida in yar in yar xataa ma ogaan karaan wa qaar ma ogaan karaan laakiin kuwaasaa ogaan laha waidaa lam yarjic hadduu soo marka xageebuu marka hadalka ka wataa sheekh wuxuu leeyahay jumladii ugu dambaysay ee istinaha ku xigtay soo istinihii kama badbaadin ayib hadduu tii u dambaysay u noqon waayey seebaan marka ku leenahay jumlooyinka oo dhan buu u wada noqonaya ama aan u jasmin karnaa jumlada un dambaysa u noqonaya calaa madhab abi xaniifa qoladayo madhabkii qoladii kale toona ma jasmin karna marka waidaa lam yarjic hadduusan noqon liljumlati allatii taasoo taliiha istinaha ku xigta falaa yakuunu noqon maayo marka istinihii mid ku cad fii rujuucihi noqoshadiisa liayriha tan ugu dambaysa waxaan ahayn inuu noqdo nas noqon maayo wa qiila waxaa la yidhi ina hada اlاstinaa raajicun mid noqonaya weeye liljumlati jumladii alatii jumladaasoo taliiha ku xigtay falaa yakuunu marka noqon maayo nasan nas noqon maayo mid ku cad ma noqonayo fii rujuucihi ligayriha haddaynu nidhaaha tan ugu dambayso u noqonayaana kuwii kale inuu u noqonayuuna nas ku noqoshada kuwa kale uu noqonayo naskuma ah ayb wa qiila waxaa la yidhi ina hada alistinaaa raajicun mid noqonaya wey liljumlati alatii taliiha jumladan ku xigtuu u noqonaya oo ah, ah walulaa fadlullaahi dawa taasuu u noqonayaana oo arrintii markii hore aan soo anfinay oo ahayd jumlada ugu dambaysa ma gelayso qolaa waxay yidhahdeen wuuba iyaduuba u noqonayaa musiniinta qaar baa halkaa maray ayib noo fasira marka madad dad waxaa jira badbaadaya ilaahay naxariistii sifadigiisa waxaanayn shaydaan kaga badbaadi kara seebaad jumladan dambe ugu celisa wa calayhi kaa korkiisa marka la qabta falmacnaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatu ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn iyo naxariistiisa uu idinku naxariistay biirsaali muxamedin muxamed inuu idiin soo diray naxariista uu idinku naxariistay haddayna jiri lahayn latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayaana shayaan baad raaci lahaydeen ayib maxaad ku raaci lahaydeen fii millati aabaa'ikum awowyadiin iyo aabbayaashiin diintoodaad ku raaci lahaydeen oo min alkufri gaalnimo ah wa cibaadati alawthaani iyo sanamyada caabudkoodiiya ilaa qaliilan in yar oo idinka idinka mid bimacnaa waxa fadliga iyo naxariista ilaahay idiin naxariista waa bicatu muxamed sal alla alay ayb bicatu muxamed sal lay slm marka ilaahay soo saaray intuusan soo saarin ka hor dad waxaa jiray badbaaday oo ka badbaaday kufrigii iyo shirkigii gaalidu ku jireen soo ma kuwaasi badbaaday ayaa marka laga wadaa fadliga iyo naxariistu waa bicadii nebiga sal lla alay waslam soo ma shaytaan maydaan ka badbaadeenna waxaa laga wadaa qabla albica qabla albica fadliga ilaahay ee naxariistiisa soo diridda nebi moxamed sal alla lyi wasalam idinku naxariistay iyo fadligaa isagaa hadduusan jiri lahayn maydaan shaytaan raacitaankiisa ka badbaadeen yacni qabla albica waa bicada ka hor maydaan badbaadeen ilaa qaliilan in yar mooye oo iyagu badbaaday soo ma in yar oo badbaaday oo qabla albicta intaan nebi maxamed la soo saarin ayagu badbaaday baa jiray ayb kuwaasaa laga wada falmacnaa waxa wey lowlaa fadlullahi calaykum waraxmatu biirsaali muxamadin fadliga iyo naxariista ku saabsan soo diridii moxamed haddayna jiri lahayn latabactum shayطaana shaydaan baad raaci lahaydeen fii millati aabaa'ikum min alkufri wacibaadati alawthaan ilaa qaliilna in yar oo kuwa wey intaa yartaa kaman kaana calaa millati ibraahim sida diintii nebi ibraahim haystay oo kaleeto ka waraqat bnu nawfal wa zayd ibnu nufayl wa qus ibnu saacidata wa adraabihim iyo ragga la midka ya soo ma jirin intaan nebiga lasoo dirin dad xaniifiyiin la dhihi jiray oo diintii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil haystay baa jira baqaayaadkeedii haystay oo inxiraafkii ku dhacay jasiiratulcarab ka badbaaday soo ma ilaa qaliilanta marka waxaa lagu wadaa kuwaasaa lagu wadaa la tabactumu shaytaanana waxaa lagu wadaa ya qabla albicda fadliga ilaahay iyo naxariisteedana waxaa laga wadaa biirsaali muxamed wa bicatihi ma la fahmo halkaa qolaa marta wadakara wuxuu sheegay ibnu kaiir ana cabdarazaaq rawaa wuxuu wariyey can macmar can qataadata wuxuu ka wariyey fii qowlihi tacaala latabactum shayaana ana macnaahu macnihiisu inuu yahay latabactum shayaana kullan qolaaba waxay yidhaahdeenba latabactum shayaana baad raaci lahaydeen ilaa qaliilan qaliilata waxaa laga wadaa bimacnaa kullan baa laga wadaa ah, ilaa kullan dhammaantiin mooye ayb oo qaliilan iyo kullan waaba laba kelimoo lid isu ah seeba isugu fasireen soo ma ilan qaliil iyo kulliiso iskama soo horjeedaan ayib marka seebaad uga dhigteen ilaa qaliilanta ilaa kullan seed ugu fasirteen tii waxdayn marka ilaa latabactum shayaana shayaankaad raaci lahaydeen kullan dhammaantiin baa raaci lahay ilaa qaliilantu bimacnaa kullan baa laga wada ayib ay kullukum baa laga wada qaala wuxuu yidhi walcarabu carab ibnu kaiir baa dhahaya carabtu tutliqu waxay ku magacowdaa alqilata ayay ilaaqdaa yaraanta wa turiidu waxaynu ula jeedaa biha iyada alcadama waxaan jirin bayna ula jeedaa marmarbaa carabtu waxay isticmaaltaa ilan qur-aanku luqadii carabta kusoo degay soo marbay waxay isticmaalaan alqila ayagoo ula jeeda waxba ayagoo waxaan jirinba ula jeedabay qaliil marka waxay noqonaysaa latabactum waa shaacilahaydan ashayaana ilaa qaliila bimacnaa dhammaantiin oo qaliilantu marka macnaheeda la qaban maayo bimacnaa waxaa laga dhigayaa ilaa qaliilan waxaan jirin mooye kulligiinbay marka noqonaysaa sooma kulligiin bay noqonaysaa ayb wlcarabu tuliqu lqilata ayay ilaaqdaa wa turiidu waxaynu la jeedaa bihaa qilada alcadama bay ula jeedaa wastadalla wuxuu u deliishaday ibnu kaiir qaailu hada lqowldheh wastadalla wuxuu deliishaday qaa'ilu hada alqowl biqowli trimmaax ibnu xakiim ymdaxu xaaluu ammaanayo yaziid ibnu muhallab arimaax ibnu xakiim wuxuu ammaanayaa waa nin magacii yaziid ibnu muhallab buu ammaanaya markaasaa wuxuu yidhi ashamu nadiyun kaiiru nawaadi qaliilu lmahaalibi wاlqaadixa ashamu wey waa nin isla waa nin sareeya alashamu waxaa la yidhahdaa huwa almutaraficu اlmutakabir ninka isla weyne isla sareey ashamu wey nadiyi wey waa nin deeqsi ah kaiiru nawaadiyi majaalistiisu miday badan tahay waa annawaadiyi waa jamcu naadi naadigu waa meesha laysugu yimaadee lagu shaha cabee lagu cunteeyee muxuu ahay marka ninka markay cabirayaan yani wuu naadi badan yahay markay leeyihiin yani waxa waa deeqsinimay ka cabirayaan lanna ninka aan naadi ninkaan deeqsiga ahayn majlis meel loogu yimaado ma leh soo ma maxaa meel loogu yimaadoba hadduu samaysto xoolaa ka bixi soo marka xoolihii buu ku bakaylayaayo meel meel meel rag isugu yimaadaanba imaan maayo shah baa laga shubi mogtahay waxbuu bixinaya marka kaiiru nawaadi saas waa jamcu naadi ayb muntadayaadka way maanaa qaliilulmathaalibi waay ceebihiisu miday yaryihiin waalqaadixati iyo mid dhaleecaysa Ah, qaadixada iyo malabku waa isku mid ah, almaalib qaadixadana ceebtun baa laga wadaa dhelaceebta iyo baa laga wadaa manaa ayb marka qaliilu lmahaalibi ceebihiisu miday yaryihiin waaye walqaadixati iyo mid daawacda ama mid muxuu ahaayey ceebaysa ayb ujeeddadu maxay tahay hadda yacni wuxuu ka wadaa laa malabata fiihi walaa qaadixata sababta waxa nin baad ammaanaysaa markaasaa waxaad ku tihi waa deeqsi waa nin fiican waa nin geesi ah waa nin sarreeya waa nin qiimo leh ya waa nin ceebo yar ayib waa nin ceeb yar oo miyaad ammaantay mise waa cayde ya waa cayday marba haddaad ceeb ku sheegtay ha yaraata ha badnaatee wad cayday sidaas daraaddeed qaliili almathaalibi waalqaadixati wuxuu ka wadaa ceeb iyo qaadixa ma leh soo ma qaliil oo bimacnaa laga wado weye bimacna alcadam saas wey maana ayb yacnii wuxuu ka wadaa laa malabata fiihi ceeb ma lah walaa qaadixata iyo mid dhaawacda midna ma lah ayb qaala wuxuu yidhi muqayiduhu cafa allahu canhu ilaaqu lqilati in qilada la ilaaqo wa iraadat alcadami waxaan jirinna loola jeedo kaiiratun mid badan wey fii kalaami alcarabi carabta hadalkeeda waa ku badan yahay wa minhu qowlu shaaciri baa ka mid a uniiqat faalqat baldatan fowqa baldatin qaliilin biha alaswaatu ilaa buqaamuha hal buu ka sheekaynay ayb uniiqad waa la fadhiisiiyey buui waa la arumiyey ama hashi waa la fadhiisiiyey faalqad markaasay riday baldatan shaf ayay riday fowqa baldatin meel korkeeday ku riday albaldada hore faalqad waxay riday baldatan waa hasha markuu fadhiisanayo uu shaf ka dhigto somaad oo oo adag halkaasaa waxaa la yidhahdaa yaa balda la yidhahda alkarkarana waa la yidhahda sadriga meesha laabta inoo inaga ayb beldada hore marka macnahaasaa laga wadaa beldada labaadna waxaa laga wadaa dhulkiibaa laga wadaa ah, meeshii eh, beledkii caadiga ahayd ee dhulka ahayd baa tandamo laga wada marka wuxuu uhi uniikhad waa la fadhiisiiyey fa alqad way riday baldatan shaf iyo laabbay riday fawqa baldatin dhulka korkiisay ku dhufatay markii la shafkeedii bay dhulka ku dhufatay saartay qaliilin biha alaswaatu baldadaa dambe iyo dhulka isagoo qaliilin uu ku yaryahay biha iyada alaswaatu ya dhawaqyadu ku yaryihiin ilaa buqaamuhaa hasha sawdkeeda mooye dhul cidla wey macnaha wax sawd ood maqlaysa ma jiro ilaa hasha dhawaqeeda mooye buqaamku waa sawdka iyo ololka hasha wey maanaa ayb marka muxuu ka wadaa qaliilin biha alaswaatu sawdadkaa yar ilaa buqaamuhaa sawdkeeda mooye muxuu ka wadaa bimacnaa wax sawdoo kaleba ma maqlaysid ilaa hasha sawdkeeda mooye marka qaliilun biha alaswaatu bimacnaa cadan buu ka wadaa qaliil buuna cabiray ayb yacni wuxuu ka wadaa laa sawta ma jirto wax sawda fii tilka alfalaati bahgooyadaasi hayra buqaami raaxilati hashiisa sawdkeeda waxaan ahayn dhulkaa bahgooyadaa kaba maqli maysid buu yidhi wa qowlu laakhari yani shaacirkii kale hadalkiisibaa isaguna ka mid a famaa ba'sa low raddat calayna taxiyatan qaliilan ladaa man yacrifu alxaqa caabuha ayb falaa ba'sa dhib ma jiro wa shida ba'sa nuxaaddu waxay usoo qaataan beydkan falaa ba'sa maada oo loo isticmaalo meeshii laada laadana kidar la tarkiibiyo soo ma ee naafihi liljinsi ah ayaa marmarka qaarkood meesheeda waxaa gasha maa marka falaa ba'sa famaa ba'sa laadii oo kale bimacna famaa ba'sa wax dhib iyo shidda ma leh low raddad hadday celiso calinaa korka naga taxiyatan salaan hadday naga qaado ah salaantaasoo qaliilan yar ladaa man yacrifu alxaqa ladaa man yacrifu cidda garanaysa agtiisa alxaqa xaqa garanaysa caabuhaa ceebteedu ay yar tahay wey ayb qaliilan caabuhaa oo caabku marka wuxuu noqonayaa waa faacilkii qaliilan saas wey caabuha ayb qaliilu nawaal waa sidaana beytku waa ku yimaada qaliilun oo marka waxay noqonaysaa famaa ba'sa low raddat calayna taxiyatan ya halkaasu markuu egya qaliilun ladaa man yacrifu alxaqa qaliilun mid uu yar yahay waay caabuhaa ladaa man yacrifu alxaq saasay noqonaysa waxay noqonaysaa ya ama famaa ba'sun famaa ba'sa low raddat calayna taxiyatan qaliilan haddii la yidhahdana qaliilantu waa sifadii taxiyatan sifadeedii ayb yacnii wuxuu ka wadaa laa caaba fiiha ceeb ma leh caabadu waa ceebtu laa caaba ay laa cayba fiiha cindama yacrifu alxaqa buu ka wada muxuu ka cabiray qaliil buu ka cabiray wa yuriidu biha alcadam ayb wa calaa haadayni alqowlayni labadan qowl markii la qabto alakhiirayni ee dambe fala shaahida fi laayati aayadda dhexeeda marka wax shaahida kuma sugo ayib waa labadee qowl markaynu nidhaahno qaliilka waxaa laga wadaa dadkii diinti nebi ibraahim haystay soo qowl maaha qowlka labaadna markaynu idhahno qaliilka waxaa laga wadaa bimacna alcadan baa laga wadaa labadaa qowl haddii la qabto aayadda wax daliila kuma sugno ayib lanna waxaa marka asaxaya istitnuhu inuu u noqdo marka jumlada dambe labadan qowlba soo saas labadan qowlada mid walba wuxuu qabaa istitnu wuxuu u noqonayaa jumlada dambe sidaa marka la yidhaahdana aayadda wax daliila kuma sugna soo saas maa ayb wahada wabihada taxqiiqi xaqiijintaasi sababteed alladii xaqiijintaasoo xararnaa aan caddaynay oo aan tirfac ayaa yuraddu lagu celinaya lagu radinayaa istidlaalu daawuudin aldaahiri daliishigiisa bi hadihi alaayati alakhiirati uu daliishaday aydane uu daliishaday waalcilmu cinda allah aayaddan daliishiga uu iyadana sidaasaa lagu radinayaa khulaasadu maxay timid marka khulaasadu waxay timid istidlaalka ilaa maa malakat aymaanukum uu daliishaday ninka la yidhahdo daawuudin oo uu dariishaday laba gabdhoodoo walaalaha in milkilyamiin lagu kulmin karayo wejigana uu yahay ilaa maa malakat oo istinaa u noqonaya jumalkii u noqonaya soo maaha jumalkii u noqonayaa istidlaalkaa isaga ana sidaa aan soo xaqiijinay baa lagu radinayaa sababtu maxay tahay lianna in istinuhu jumalkii u noqonayo nasan ma ahe waa ixtimaal soo maa inuu u noqdona waa dhici kartaa inuusan u noqoninna waa dhici kartaa marba haddii daliilkaaga ixtimaal galana aan soo marnay soo ma baala aljasmu waalyaqiin ma garat mar haddii jasmigii yaqiintii meesha ka baxdo daliil kale keen daahiriyo daawuudow tani way kaa burburtae tu kale raadi sooma garan marka loo yani wax weeye taxqiiqa iyo markii qur-aankii la dabagalay oo laga helay ee istinihiioo mar u noqday jumlada ugu dambaysa mar u noqday qaar jumalkii ka mida mar u noqday iyagoo dhan u wada noqday mar haddii la helay taxqiiqa isaga abaa marka wuxuu burinayaa istidlaalkii daawuudin aahiri sidaas way macnaha wاlcilmu cinda allah hada biاllahi towfiiq sal اllah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm